bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddexaad ee tafsiirka sheekh cismaan cali xuseyn yubayin lana hanoo caddeeyo maahi waxay tahay qaala wuxuu idhi markaa muuse inahu ay ina allaha alle yaquulu wuxuu leeyahay inahaa neefkan looda ahi baqaratun waa sac weeye baqaradaasoo laa faarib mid duqa aan ahayn iyo walaa bikrun qaalintoona duqna maaha qaalinna maaha innahaa iyadu baqara waa sac weeye baqarada neefkaasoo laa faarib mid gabowday aan ahayn iyo walaa bikrun mid yarmitoona labadaa midna maaha cawaan tii u dhexdhexaysa weeye cawaan u dhexdhexaysa weeye bayna daalika labadaa da-ood waa mid dhexdhexaada weeye ee fafcaluu sameeya maa tu'maruuna waxa laydin amraya yeela qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa noo bari rabbaka noo bari yubayin ha caddeeyo lanaa annaga ha noo caddeeyo maa waxa uu yahay lawnuhaa midabkeedu amba maa lawnuhaa midabkeedu muxuu yahay qaala wuxuu uhi inahu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqara waa neef lo ah safraa oo hurdi ah amba dhiin ah faaqic uu daran yahay lawnuhaa midabkeedu faaqic midab kale maha ka horu adkaynaya faaqic uu daran yahay lawnuhaa midabkeediio waa neefka asfarka ah dhiin boorka ah weeye waa boor kaas maarata tasuro taasoo farax gelisa quruxdeeda iyo sidaa lagu abuuray annaadiriina kuwa eegaya kuwa arka qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa bari rabbaka rabbigaaga noo bari yubayin caddeeyo lanaa annaga wuu noo caddayne maahi waxay tahay oo waxay ka hadlayaan ma beerahay qotaa ma neef la rartaa siday tahay noo caddee waayo ina albaqara lodi marka ina albaqara albaqar marka taada saa loo jaraa bahaadani waa jamc weeye ina albaqara lodi amba looyowdi labyowgii ayaa tashaabaha calaynaa isaga kaaya ee kaada e tashaabaha ayaa iskaga kaaya ee kaada calaynaa annaga eh bal noo iftiimi wainaa annagu in shaaa allahu alla hadduu doono lamuhtaduuna kuwii hanuuni baanu nahay ee samayn doone qaala wuxuu yihi markaa muuse aduu mar horaad iska cadhoon lahayde nebigu intaasuu la wadaa inahu alle yaquulu wuxuu leeyahay inahaa neefkani baqara sac weeye sacaasoo laa daluul mid la duleeyey aan ahayn taasoo tuhiiru qoda alarda arlada qoda maaha mid inay beerqodid lagu duleeyey inahaa iyadu baqaratun weeye baqaradaasoo ka sife laa daluul mid la duleeyey aan ahayn la layliyey oo tuhiiru qoda alarda arlada qodaba aan ahayn laa tuhiiru arda macnaa arladana aan qodin oo walaa tasqi laada hore waa naafiyatana ta'kiidun bay samaynaysaa walaa tasqi aan waraabinin oo walaa tasqi aan waraabinin alxarha beeraha iyo sarca mid lagu waraabiyo naadixa ah ma aha musallamatun hiya iyadu musalama mid laga badbaadiyey weeye ceeb oo dhan hiya iyadu musallama mid ceeb oo dhan laga badbaadiyey weeye laa shiyata barina bar fiihaa dhexdeeda may ahaanin midabkeeda midab kaloo ka bedelay may laa shiyata barina fiihaa dhexdeeda may ahaanin qaaluu waxay yidhaahdeen al'aana hadda ayaa ji'ta la timi bilxaq caddayn dhamaystiran baad keentay bay leeyihin fadabaxuuhaa way gawraceen markaa wamaa kaaduu umay dhowaan yafcaluuna inay sameeyaan waa labada xillaa kala duwan ma ogta ishkaalka halkaa iska ilaali fadabaxuuhaa way gawraceen iyo wamaa kaaduu yafcaluun siday isu qabanaysaa macnaha waa xilli bay marayeen asmaan bay marayeen xilliyada qaarkood wamaa kaaduu umay dhowaan yafcaluuna inay sameeyaan way gawraceene xilliyada qaarkood umay dhawaadeen baa ilaha inay sameeyaan waa siday isku adkeeyeen oo markay noqdeen arrin adag oo ay isku cusleeyeen ayay maaragtay ku adkaatay waid qataltum waa tan qisada awalkeedi waad koro xasuustayd waagii qataltum aad disheen nafsa naf markaad disheen bal xasuusta oo fadaara'tum aada isku qabsateen fiihaa naftii waid qataltum markaad disheen nafsaa qof aad disheen oo fadaara'tum aad isku qabsateen fiihaa naftii walxaalna aad isku qabsateen allahu allana mukhrij kii muujin uu yahay maa kiikii maa uu muujin doono kuntum aad ahaydeen taktumuun maa kuntum taktumuunahu wallahu allana mukhrij ay mudhir kii soo saari uu yahay maa kii uu soo saari doono kuntum aad ahaydeen taktumuuna kuwii qariya faqulnaa waxaanu nidhi waa neefkii baa la gowracay neefkii baa qayb ka mid a ah, la soo jaraya qaybtaa la soo jaray wax alla waxay tahay daliil loomaha iyo carabkaa lagu dhuftay dabadaa lagu dhuftay waxaa tafaasirta waa ku arki doontaa laynaguma addoonsan waa qayb ka mid on wey faqulnaa waxaanu nidhi idribuu ku dhufta hu maydkan marka wixii la dilay waxa inooga soo baxay inuu nin ahaa markaa inuu nin yahay damiirkaad ka garanaysaa fadribuu idribuu ku dhufta hu bibacdihaa ay bibacdi lbaqara haadani baqarada u noqonaysaa bibacdihaa neefka barhkii qofkan ku dhufta markaasuu soo noolaaday kadalika sidaa uu kani usoo noolaaday ayaa yuxyi allahu alla usoo nooleeyaa almawtaa kuwa dhintay sidaasuu alla usoo nooleeyaa wayuriikum alla wuxuu idin tusi aayaatih aayaadkiisa ayuu alla idin tusi doonaa lacallakum tacqiluun si aad wax u fahamtaan ood wax u garataan ilaa shan meelood ayaa noolaynta uu soo nooleeyey suuraddan dhexdeeda ilaahay uu ku sheegay subxaanahu wa tan qoladii hore ugu horeysay uma bacatnaakum min bacdi mawtikum oo qisadan tan waxaa tii ka horeysay bay ahayd qisadan qisada qaar inoo iman doona guryahooda ka bixi doona qisada kii ku saabsanaa intuu magaalada mara yidhi siduu alla usoo noolayn doonaa waxaa kaloo ku jirta qisada nebiyullaahi ibraahim ee dee maaragtay shimbirihii afartahaa lasoo noolayn doono intaasoo dhanba waxay daliil u tahay sida ilaahay subxaanahu watacaala usoo celin doono khalqigan uma dabadeed intaasoo dhan iyadoo laydin tusay qasad way ingegtay quluubukum qalbiyadiinni way ingegeen min bacdi daalika intaasoo adilo dabadeed min bacdi daalika intaa dabadeed bay quluubtiinni qallashay oo fa hiya quluubtiinnu fa hiya quluubtii kalxijaara dhagxaan oo kale weeyi aw amase ashaddu awdani bimacnaa waaw wa ashaddu mid ka daranba weeye dhagaxa qaswa xagga adkaanta iyo qalalnaantaba uma qasat way ingegtay quluubukum qalbiyadiinu min bacdi dalika intaa dabadeed fahiya quluubta kalxijaara dhagxaan oo kale weeye aw amase ashaddu way kaba daran tahay qaswa xagga qalaylka dhagaxaa bay ka daran tahay waayo maxay dhagaxa uga daran tahay bal cilladan eeg wa ina min alxijaara dhagxaantii waxa ka mid ah hadda inadan ismigeedii waa lamaada weeye laamkuna waa litawkiid min alxijaara waa khabarkii u muqadame wa ina min alxijaara dhagxaantii waxaa ka mid a lamaa mid baa ka mid a ay lladi maadaa mawsuula ah lamaa mid baa ka mid ah, ah. ah. yatafajaru uu ka burqado minhu xaggiisa alanhaaru webiya ay ka soo burqadaan bur iska fadhidoo dhagaxa ayaa biyahaasi kasoo butaacaya waa dhagxi baa fadhimay lamaa mid baa ka mid a ah yatafajaru uu ka burqado minhu xaggiisa alanhaaru togob wana minhaa ay wana min aijaara minhaa alhaa caaida ila alxijaara waina minhaa buurihii waxaa ka mida lamaa dhagxaantii lamaa mid baa ka mida yashaqaqu dildilaaca yatashaqaq taabaa meesha ku jirta yashaqaqu dildilaaca ayaa ka mida oo fa yakhruju uu ka soo baxo minhu xaggiisa almaau biyo ay ka soo baxaan wuu iska dildilaacay kii hore weybaa ka dilaacay soo maaha kuwan dambena ilaah ka socda wey waina minhaa ay wa min alxijaara dhagxaantii waxaa ka mida ah lamaaqaar yahbidu shalwada buurta xaggeeda koru ka soo shalwanaya yahbidu shalwada min khashyati illaahi alle baqashadiisa daraaddii u shalwada ha u qaadin dabayr inay soo tuurtay aan soo tuurtay oo ina minhaa waxaa ka mid ah dhagxaantii lamaa mid baa ka mid ah yahbidu shalwada min khashyati illaahi alla ka baqasho uu ka baqanaya daraaddeed wallaahu allana bigaafil kii moogan ma aha cama tacmaluuna waxaad samaynaysaan afatطmcuuna an yuminuu lakum waqad kana fariiq minhm yasmacuuna kalaam allahi ثuma yuxarifuunahu min bacdi ma caqaluuh wahm yaclamuun alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo dadka iimaanka le ka quusinaya damacay dacam maaragtay rajayn jireen amba damacay damci jireen inay iimaan la yimaadaan kuwii yuhuudda ahaa ee madiina deganaa badankoodu iimaan lama imanin allah wuxuu yidhi subxaanahu afatadmacuuna ma waxaad rajaynaysaan waa muuminiinta aad bay u jeclaayeen inay nimankii yuhuud ahaa ee madiina deganaa ay alla rumeeyaan afatadmacuuna ma waxaad rajaynaysaan an yu'minuu inay hoggaansamaan lakum idinka inay idiin hoggaansamaan oo bimacnaa yanqaaduu lakum ayay ka dhigan tahay ama afatadmacuuna ma waxaad rajaynaysaan an yu'minuu inay rumeeyaan alleh oo ay iimaan la yimaadaan iyo rasuulkiinna lakum ay liajlikum idinka daraadiin macnaa dacwaddiinna inay iimaan kula yimaadaan miyaad filaysaan ama waxaynu odhan an yu'minuu inay maaragtay inay ajiibaan miyaad rajaynaysaa lakum idinka inay idin ajiibaan oo bimacnaa istijaaba ay tahay ma sidaasaad filaysaa taa ka hadha oo ka quusta weeye walxaal miyaad sidaa damcaysaan ood rajaynaysaan qad kaana uu ahaa fariiq qola ay ahayd fariiqaasoo minhum ayaga ka mid ahi yasmacuuna kuwii maqla kalaam allaahi alle kalaamkiisa maqla humma dabadeedna yuxarifuuna dooriya hu kalaamkii alle bedela min bacdi maa caqaluuh intay fahmeen dabadeed marka allah wuxuu leeyahay nimankani waa niman madax adag qulubtoodana alla tilmaamay inay dhagaxaba ka daran tahay waxbaba ha rajaynina walxaal miyaad rajaynaysaan oo damcaysaan inay alla rumeeyaan iyo rasuulka alle qad kaana uu ahaa fariiq qaybi ay ahayd minhum ayaga ka midi yasmacuuna kuwii maqla kalaama allahi ilaahay kalaamkiisa kuwii maqla ay ahaayeen uma dabadeed yuxarifuuna haddana dooriyahu kalaamkii ilaahay min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen dabadeed min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen dabadeed dooriya oo ilaahay kalaamkiisii macna diray oo macnuhu alla u jeeday mid aan ahaynba maaragtay u dooriyey walxaal la bedelay hum ayagu yaclamuuna ay yihiin kuwii ogsoon inay yihiin kuwa khaldan ambaba mukhdi'iin ah haddaba kalaamka ilaahay ay maqleen laba qowl bay culimmadu ku fasiraan oo kalaamkan ilaahay ay maqleen muxuu ahaa culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waa nimankii toddobaatanka ahaa ee nebiyullaahi muuse raacay ma arkaysaa marka hadalkoodu wuxuu u dhacayaa inay ilaahay kalaamkiisiiba maqleen culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya kalaamka ilaahay maqlidiisa awoodna uu yeeshay inuu maqlo nebiyullaahi muuse unbay taasi gaar ku ahayde kalaamkan la sheegayaa ee ilaahay waa kitaabkii tawraat ahaa weeye waa kitaabkii tawraat ahaa weeye labada qowlba waa la sheegay waalcilmu cinda allah marka nimankan ahlulkitaabka khaasatan yahuuddii madiina deganayd lee suuraddu madani weeyaane iyaga laftigoodu munaafiqiin bay lahaayeen oo muuminiinta markay la kulmaanna waxay sheegan jireen inay ilaaha iyo rasuulkiisanba rumeeyeen dambe rasuulkan dambe moxamed calayhi salaatu wasalaam markay iyagu gaar isku noqdaanna waxay isu sheegi jireen inay maaragtay qaldan yihiin ay ku qaldan yihiin oo warramiday muuminiinta ay u warramaan ay u sheegaan nebigan sifadiisu inay tawreed ku qorayd oo uu yahay rasuulkii rasusha ilaahay ku khatimay kutubta allana uu alle ku sheegay ee hore waidaa laquu markay la kulmaan aladiina kuwa markay la kulmaan aamanuu alla rumeeyey qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa alle ayaanu rumaynay waidaa laquu markay la kulmaan kuwan munaafiqiinta yahuudda ahi aladiina kuwii markay la kulmaan aamanuu alla rumeeyey qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa alle ayaanu rumaynay waidaa khalaa markuu u noqdo ay rajaca bacduhum barhkoodba markuu u laabto ilaa bacdin barhka kale markuu u noqdo qaaluu waxay yidhaahdaan oy qaarba kuwa kale ku yidhaahdaan atuxadithuuna ma waxaad u sheegaysaan atuxadithuun ma waxaad uga warramaysaan hum kuwan mu'miniinta ah bimaa kii miyaad uga warramaysaan fataxa allaahu alle uu furay calaykum idinka uu idiin furay amba bimaa kii miyaad uga warramaysaan fataxa allahu alla uu ku soo dejiyey calaykum korkiinna ma kitaabkiinnii toorada habaad uga warramaysaan ood u sheegaysaa rasuulkoodanna in ilaahay uu ku sheegay maxaa sidaa kuwii maaragtay munaafiqiinta ahaabaa la calaananaya maxaad ugu warramaysaan oo tawreed waxa ku sugan aada ugu sheegaysaan weeye markaa fataxa bimacnaa xakama waqadaa waansala intaba waa lagu fasiray alaykum atuxadiuunahum ma waxaad qaaluu waxay yidhaahdeen oo qaarba qaarka kale ku odhanayaan atuxadithuuna ma waxaad ugu warramaysaan hum nimankan bimaa kii miyaad uga warramaysaan fataxa allaahu alle uu furay amba alle uu idiin xukumay calaykum korkiinna liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan bihi kaa alla idiin furay eed u sheegteen liyuxaajuukum si ay idinku xujeeyaan bihi isaga amba ay idinkula doodaan cinda rabbikum rabbigiin agtiisa si ay idinkula doodaan ay sheegaan inaad sheegi jirteen ilaahay moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu tawraad ku sheegay oo rasuulnimadiisana iyagan kuwan ahlulkitaabkiina ay ogaayeen war ma sidaasi aad nimankan ugu warramaysaan ha u sheegina wey ha u warramina ilaan waxaad u sheegtaan bay hadhowta idin xujaysan doonaane afalaa tacqiluun caqli miyaydaan lahayn markaad u warramaysaan afalaa tacqiluun way iscanaananayaan xataa maaragtay waxusheegidii ay wax u sheegeen mu'miniinta ay ku canaananayaan kuwii aan wax sheegini awalaa yaclamuun markay sidaa leeyihiin buu alla yidhi awalaa yaclamuuna miyaanay ogsoonayn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarinayaan alla inuu og yahay miyaanay ogsoonayn wamaa kii alle inuu ogsoon yahay yuclinuuna ay muujinayaan awalaa yaclamuuna miyaanay ogsoonayn ana allaha alle yaclamu inuu og yahay ma midka inuu ogsoon yahay ayu ladii midka yusiruunahu qadar caydka ah yusiruunah ay siraysanayaan ay qarinayaan iyo wamaa ayu ladii midka waxa yuclinuuna ay muujinayaan yuclinuunahu macnaa shaygay muujinayaan alla inuu labadaba og yahay miyaanay ogeyn oo ilaahay rasuulkiisa u sheegi doono salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markay sidaa leeyihiin ay asxaabada leeyihiin aamanaa wa maca daalika gaalnimana ay rumaysan maaragtay qarsanayaan amaba ay isku haystaan waxay kutub kitaabkooda ay ka ogaadeen ee nebi maxamed ku saabsanaa usheegidday qaarkood ay sheegeen kuwa aan sheegin markay haystaan kuwii sheegay wa minhum ay wa min ahli lkitaabi ahlulkitaabkii waxaa ka mid ah ummiyoon kuwa aan waxba qorin alummiyoon waa jamc weeye waa jamcu ummiyin waxaa la yidhaahdaa qofka aan waxba akrinin baa la yidhaahdaa waxba aan qorin ayaa la yidhaahdaa wa minhum waxaa ka mid a ummiyuuna kuwa aan waxba qorin ayaa ka mid ah kuwaasoo ka sife kuwaasoo laa yaclamuuna aan aqoonin alkitaaba kitaabka allaba aan aqoonin ilaa laakine istisnaani munqadici baa la yidhaahdaa ilaa laakine yactaqiduun qadar waxay iska ictiqaadsan yihiin amaaniya dhalanteed waxuun ay iska yidi diiloodaan ilaa laakine yactaqiduun waxay ictiqaadsan yihiin amaaniya dhalanteed uun macnaa shay uun ay iska yidi diiloonayaan yadidiila uun oo de annaga naaribana taaban maysa iyo wax lamida marka alamaaniyo culimadu laba tafsiir bay saaraan labada tafsiir midkood waa laga xoog badan yahay midna waa tafsiirka raajixa ah ee xooga badan almaniya culimada qaarkood waxay ku fasireen atilaawa oo wa minhum waxaa ka mid ah ahlulkitaabkii ummiyuun kuwa loo nisbeeyey ummadda aan waxba qorin waa nisbatun ila alummati alummiya baa la yidhaahdaa ah, ummiyuun kuwa aan waxba qorin baa ka mid ah kuwaasoo laa yaclamuuna aan aqoonin alkitaaba kitaabkii alla ku soo dejiyeyba aan aqoonin ilaa amaaniya qiraa'e mooyaane oo macnaa tilaawun bay ka yaqaanaan ilaa amaaniya qiraa'e mooyaane markaa qolada ku fasiraya qiraa'adu maxay daliishanayaan waxay daliishanayaan ilaa idaa tamannaa alqa shaydaanu fii umniyatih iyo beydkii kale uu tirinaya shaacirkii kacab cuثmaan markuu hormiyey tamanaa kitaab allahi awala laylatin markaa waxay leeyihin waa atilaawa laakiin tafsiirkaasi waa laga xoog badan maxaa lagaga xoog badan yahay qofku mar haddaanu qoraalba aqoonin waxna ma akriyi karayo markaa isilahani munqadic buu noqonaya ammaaniduna waxa weeye waxyaabahay had iyo jeraale khiyaal wax dhalanteeda oo qofku iska ididiisho uun weeye markaa taasina ma arkaysa waa been un wey ah, ilahay wuxuu leeyahay ilaa laakine istinaa markaa munqadic ka dhig yactaqiduun waxay uuna ictiqaadsan yihiin amaniya beena uun culimada qaar baa ku fasiray alakaadiib amaniya beena uun ay leeyihin dee annagu yahuud baanu nahay oo nalama cadaabi doona amba yahuudda iyo nasaaradaba ama ilaa laakina yactaqiduuna amaniya yacni waxay iska idi duuloonayaanun dhalanteeda ayuunbay maaragtay ictiqaadsan yihiin wa in hum wamaa hum ma aha ilaa yadunnuun kuwa wax malaynaya mooyaane wax kalaba wa in hum ay wamaa hum ma aha ilaa yadunnuuna kuwa wax maleeya oo malag ku socda mooyaane cid kaleba ma aha fawaylun hoog liladiina kuwiibaa iskale guul daro yaktubuuna qora alkitaaba qora wax qora biaydiihim ku qora waa la adkeynayaa ilaan qoraalka gacan un baa lagu sameeyaaye fawayl hoog waxaa iska leh liladiina kuwiibaa iska leh yaktubuuna qora alkitaaba qora wax qora kutub qora biaydiihim ku qora gacmahooda ku qora uma dabadeed markay qoraan dabadeed yaquuluuna yidhaahda haadaakani macnaa kitaabkani min cindi illaah alle xaggiisa ayuu ka yahay ilaahay baa leh oo soo dejiyey haadaakani min cindi illaah alla xaggiisa ayuu ka ahaaday oo uu ka yimi maxay sidaa u leeyihiin ama ay u qorayaan liyashtaruu si ay ugu iibsadaan bihi kitaabkaasi ay qoreen thamanaa adduunyo si ay u siistaan adduunyadaasoo qaliilaa yar oo dee inta adduunyada lagu nool yahay ay ku intifaacayaan fawaylun hoog ayaa lahum ayaga u sugnaaday fa fawaylun hoog baa lahum ayaga u sugnaaday mimaa kii xaggii amba kii daraaddii buu hooggaasi ugu sugnaaday amba uga sugnaaday katabat ay qortay aydiihim gacmahoodu wa weylun hoog baa lahum ayaga u sugnaaday mimaa kii xaggii ayuu uga sugnaaday yaksibuuna ay shaqaysanayaan oo dadkana way qoranayaanoo kitaab been abuura intay sameeyaan bay ilaahay u tiirinayaan dabadeetana way ku shaqaysanayaan oo dakhli baa soo gelaya amaba laaluush bay qaadanayaan markaa mimaa yagsibuun waa waxay dadkan iska wax magaratada ah ay ka cunayaan culimadu waxay leeyihin waa culamaa'ulyahuud kuwa saa samaynaya axbaaruulyahuud weeye marka iyagaa intay wax qoraan bay odhan jireen kutubtana ilaahay xaggiisay ka timiyo carabta ay iskaga dhex noolaayeen bay ka iibin jireen iyo wax lamida si ay addunya una ay ugu helaan qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi xaakiyan can haaulaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan tamassana nama taaban doonto annaar naariba nama taaban doonto wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan tamassana nama taaban doonto annaaru naariba nama taaban doonto cadaabba ma geli doono ilaa ayaama maalmo dhexdood mooyaane maalmahaasoo macduuda kooban maalmo kooban un baanu cadaab geli doonaa ayaanu meel ka dhacnay maalmahaasi waxay yihiin ilaah baa yaqaana culimada qaar waxay leeyihiin waxa weeye afartankii maalmood ee muuse ka maqnaaye weylka ay ilaaha ka dhigteen ayaamahaasun baana la cadaabi doonaa bay yidhaahdeen qul waxaad tidhaahdaa nebi ow markay sidaa leeyihiin atakadtum ma waxaad yeelateen cinda allahi alle agtiisa ma waxaad dhigateen cahdaa ma ballan baad sidaa ilaahay kula gasheen maalmo yar mooyaane inaan cadaabba idin taaban qul waxaad tidhaahdaa attakhadtum ma waxaad dhigateen cinda allahi ilaahay agtiisa cahdaa ballan haddii taasi jirto qadar shardiga hadday sidaasi jirto falan yukhlifa allahu alle ma khilaafi doono amba alle ma jebin doono cahdahu ballankiisa alle ma jebin doone eh ma ilaahay agtiisa ayaad ballan dhigateen haddii ballankaasi jiro maba jiro e eh. falan yukhlifa allahu alle ma baabi'iyo amba ma buriyo cahdahu ballankiisa alle ma buriyo am taquluuna bale eh taa kaba kale cahdigaasi ma jiro e eh. ataquuluuna ma waxaad leedihiin cala allah alladii bale ataquuluun ay ataftaruuna ma waxaad ku abuuranaysaan cala allaahi alle korkiisa ma waxaad ku abuuranaysaan ma ma waxbaad ku abuuranaysaan laa taclamuuna aydaan ogayn oo ilaahay baad ka been sheegaysaan subxaanahu wa tacaala ilaan arrintaa waxyi ilaahay sheegay uunbaa lagu ogaan lahaa inaan cadaabiba idin taabanaynin maalmo yar mooyaane balaa iijaabun limaa bacda anafyi baa la yidhaahdaayo soo may odhanin naaribana ma taaban doonto markaaja waxaa la leeyahay bala maya way idin taaban doontaa saasay ka dhigan tahay balaa tamasakum nnaar maya eh way idin taaban doontaa waa iijaabun limaa bacda nafyi bacda nafyiga maxaa ah lan tamasana ay tamasakum nnaar saasay ka dhigan tahay bala may way idin taaban doontaa naar naar baa geli doontaa man kastaba qofka sameeya sayi'a xumaan shirki baa hadda culimmadu halkan ku fasireen man kasaba qofka sameeya sayi'a xumaan qofka sameeya bimacnaa camal gaalnimo keenaya oo kiina oo kale ah qofka la yimaada oo wa axaadat ay koobto wa axaadat ay koobto bihi isaga khadii'atuh meelka dhiciisu goobo amba gefkiisu oo axaadat ay koobto bihi isaga khadiicatuhu gafkiisu uu koobo fa ulaa'ika bal eeg haddaba man baa la yidhi markaasaa haddana fa ulaa'ika man ayaa min alfaadi alcumuum ah markaa marka manka eh, damiirka u noqonaya mufradka laga dhigo wa axaadat bihi khadiicatuhu waxaa la ictibaarinayaa xagga lafdiga ayuu mufrad ka yahay waa man weeye fa ulaa'ika marka la yidhaahdana manku waa min alfaadi alcumuum waxaa la ictibaarinayaa xagga macnaha fa ulaa'ika duulkaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waaridoona weeye waaladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wacamiluu falay alsaalixaati ay alacmaala ayaad odhanaysaa camalada kuwa sameeya alsaalixaati wanaagsan camalka saalixii laba sharti buu leeyahay waa inaad alla darti ula jeedo shardiga labaadna waa inuu ilaahay shareecadiisa waafaqsan yuhu sawaabuu yahay weeye kitaabka iyo sunnaha ulaa'ika duulkaasi asxaabu ljanna jannada asxaabteeda weeye hum ayagu kuwaasi fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waari doono wey wadkuruu xasuustaydi waagi akhadnaa aanu qaadnay mihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil axdigoodii markaanu qaadnay markaanu ballanka ka qaadnay bal xusa baa ilaahay ley wadkuruu xasuustayd waagii akhadnaa aanu qaadnay amba aanu ka qaadnay mithaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil markaanu axdiga ka qaadnay iyo ballanka muxuu ahaa ballankaasi laa tacbuduuna caabudi maysaan ila allaha alla mooyaane cid kale wareedhe kan waxaa la yidhahdaa nahyiga waa khabarkani waa bimacna nacyi weeye ah, markaa waxay ka dhigan tahay laa tacbuduu ha caabudina ila allah alla mooyaane markaas kalaa xoog badan baa la yidhaahdaa waa nahyi macana sidaas oo kale waa khabar ha u dhaco wejkani laakiin macnaheedu waa nahyi laa tacbuduuna caabudi maysa ila allah alla mooyaane wa axsinuu qadar u samafala bilwaalidayni labada waalidna u samafala ixsaana samafalid wadilqurba wabidilqurba qaraabada kuwa u saaxiibka ana u samafala ay wabidilqaraabati alqurba hiya alqaraaba sida rujcaba rajca u yahay wadilqurba qaraabada kuwa u saaxiibka ana u samafala walyataama agoontana u samafala waalmasaakiin masaakiintana u samafala waquuluu ku yidhaahda linnaasi dadka markaad la hadlaysaan xusnaa wanaag macnaa hadal wanaagsan kula hadla waquuluu ku yidhaahdaa linnaasi dadkana xusnaa hadal wanaagsan waxaad ku tidhaahdaan dadkana hadal wanaagsan weeye kelimad wanaagsan oo dayib ah wa aqiimuu ooga asalaa salaada toosi oo